bilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd alfaslu saadis fi lmasxi cala alkhufayni waljabaa-ir waxa aynu ku jirnay kitaabka baabkiisii afraad waxaynu maraynay fasalka lixaad wuxuu ku saabsan yahay filmasi cala alkhuufayn diinta waxaa lagu fahmaa dhaqanka markaad shaygaan ku camalfashid ayaa la fahmaa marka baabka kan aynu ku dhaqanaa maaha sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa in fahmigiisu adkaado cashiradii horeynu akrinayna uu ka yar adkaado waxaynu u badannahay ma kolka khuf iyo jabaa-ir iyo muuqeyn iyo tasaakhiin waxaasaa iman doon annaga kolka horena xagaha waxa la geliyan kaba ahin maynaan aqoonin kabuun baynu naqiinay markaan dambena markii waxaan kaba ahinay xagaha la geliya noo yimid magax gaalo iskaalshe iyo sigisye iyo talyaani iyo ingiriis wey iyagii marka waa noocyo badan yihi khufka seen hore u tilmaanay waa wax magad laga samaynayo ama maraba ha noqdo korkiisa hoostii maga tahay wax saasaa loogu marmaraa lugaha sida jawrabeynka oo kale waxaana saanaa loo geliyaa kabtay u habaysan yihiin waxaasoo dhanba xukunkan waa ku siman yihiin almasxu cala alkhufayn in markii la weyse qaadanayo iyagoo daahire la geliya ka gadaal masraco markaas qofkii socotaana saddex maalmood iyo habeenadu shan iyo toban salaadood buu luga dhaqidii ka nasanaya shan iyo toban salaadood ayuu lugaha dhaqmadoodii ka nasanayaa xoogaa fudayd baa ku jira waa la masxayaa sida loo masxa waa tilmaami doonaa qofkii muqiim ee gurigiisii joogana habeen iyo maalin shan salaadood kolkaa takfiifka shareecada islaamka dadka ku abtirsanaya ay u fudaydisay bay masaladu ka mid tahay alfaslu saadisu fasalkii lixaad fi lmasxi masixid la taabto gudaheedii ayuu fasal yahay cala alkhufayni labada khuf korkoodii la masxo waaljabaa'iri iri wa cala aljabaa'iri kabnayaal korkood gacantiiyaa jabtay lugihii jabay jeesaa la saaray ama nuuradaa la mariyey ama sidii reer baadiyaha qori iyo waxbaa la saaray ama alaamood iyo sariix baa lagu kabay jabaa waa kabmihii kolka meeshii waa jaban tahay kamaha fuulano kamaha yaayba iyagana marka kamaha fuula kamaha korkiisaa la masaxayaa gacanta qof haddii la qabana qofkaa la masaxay wa fiihi fii hada alfasli fasalkan lixaad gudihiisa halaatu maawaadiin saddex maado ayaa fasalkan gudihiisii ku sugan almaadatu luula maadada hore waxa wey fii mashruuciyati lmasxi masxid in la jideeyey gudaheeda ay umaada tahay ala alkhufayni labada khuf korkooda la masxo waljabaa-ir wa cala aljabaa-ir kabmihii korkiisii la masxo wax mashruuca oo alla jideeyey oo diinta ku sugan mashruuciyatu lmasxi masax jidayntiisii cala alkhufayn labada khuf korkooda la masxo wamaa fii macnaahumaa wixii khufeynka lamida khufeynka wixii macno qaba oo min aljawrabayna kuwa lugaha lagu marmaro iyo walmuuqeyn kuwa la geliyo iyo watasaakhiini iskaashooyinka waxaan iskaalsho annaga dhihi jirnay wixii wey haabitatun intaba waa sugnaatay in la masxo bilkitaabi qur-aanka kariimka ay ku sugnaatay wa sunnati xadiidka nabigana waa ku sugnaatay ama alkitaabu haddii xagga qur-aanka la yiraa faqad quri-a waxaa la akriyey qowluhu eebbaweyne hadalkiisii tacaalaa korhaya wa arjulikum wa arjulakum baynu awal xabsaha akrinay wa arjulikum lahoos dhabo laamka kolkaa biljari arjulikum layaa lahoos dhabo cadfan waxay ku xidhan tahay calaa wamsaxuu biru-uusikum wa arjulikum idan qiradaas masixay tilmaamaysa fadalla wuxuu tusiyey haada qiradaas waa arjulikum la akriyey calaa jawaazi lmasxi in la masaxa inay bannaan tahay korkeedu lafdigaa ku tusiyey wa ama sunnatu xadiidkii rasuulka faqad qaala nabiga wuxuu yidhi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye idaa tawada'a axadukum qofkiin haddii uu weyse qaato oo fa labisa khufayhi uu labadiisa khuf xirto falyamusax yusanaqin lugihii ee ha masxo calayhimaa cala alkhufay khufaynka korkooda walyusallii ha ku tukado walaa yakhlaxu maa yuusan siibin inshaaa inuusan siibin haddii uu rabo ilaa min janaaba janaaba inay timaado qabays waajibiye ma ahaane laga bixin maayo lugihii korkaa laga masxayaa wamaa fiihi xadiidkan waxaa ku yimid xadiidkan muddo ma sheegin idaa tawada axadukum hadduu weyse qaato falabisa khufayhu iskaalsooyinkiisana xirto falyamsax calayhimaa korkooda ha masxo walyusallixana ku tukado walaa yakhlaxu maa yuusan sibin inshaaa hadduu rabo ilaa min janaaba innagana waxaa sheegnay qofka socotada ana shan iyo toban salaadood waa saddex maalmood iyo habeenadoodii qofka muqiime gurigiisii joogana habeen iyo maalin xadiidkan kolka waa mutlaqo waqti kuma xirna wuxuu yihi wamaa fiihi fi lxadiidi xadiidkan aan sheegnay wixii ku sugan oo min itlaaqi cadami tawqiid inaan muddo loo qabanina fa inahu kaa muqayadun waxaa lagu xiray bixadiidi tawqiid xadiidkii tilmaamayey muddada alaati iman doona wa amaa mashruuciyatu lmasxi taas waa khufaynkii iyo wixii macno qabee lugaha la geliyo amaa mashruuciyatu lmasxi masxi jidaynteed korkeeda cala aljabaa'ir jamcu jabiirati kabmihii haddii uu fulo meelihii in la dhaqaayahay sida wejigoo kale ama gacmahoo kale ama lugahoo kale waama mashruuciyatu lmasxi masxi jidaynteedii cala aljabaa'ir kabnayaal korkooda la masxo fa inahaa masaxidaa kabmaha korkooda la masxa haabitatun waa sugnaatay biqowlihi hadalkii nabigaay ku sugnaatay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu nabiga yihi fi ladii ninkii shuja ra-suu madaxiisii la dakray oo fakasala ra-sahu madaxiisii dhaqay isagoo dakran biyihii baa galay meeshii nabarka ku yiile famaata dhintay nabiga wuxuu yihi inamaa wax kale ma aha kaana wuxuu ahaa yakfiihi inuu kaafiyo an yatayamama inuu gagabayso an yatayamama inuu gagabaystaaba ku filayda maxaa madaxa biyaha ugu dhoweeyey oo wayucasiba uu markuu gagabaysanayo xiro karin saaro calaa jurxihi dhaawaca korkiisa uu saaro mari iyo wax ku qabto khirqatan maro uma ka gadaalna uu masxa calayhaa calaa alkhirqa karintii ama goodkii korkiisa uu masxa ku filay oo wayaqsiluu dhaqo saa'ira jasadihi jirka intiisa caafimaadka qabta ayaa ku filaye meel jiran iyo maskax banaantaalla hala dhaqayaa yidhi kolka maadadaas koobaad waxay ku saabsan tahay jidayntii la jideeyey almaadatu thaaniya maadada labaadna waxay ku saabsan tahay fii shuruudi lmasxi masaxan waxaa la masxa la yidhi ayaa shuruud le shuruudiibuu markaa tirinayaa ilaa lix ayay gaari doontaa yushtaratu waxaa la shardiyaa fi lmasxi masxid gudaheed loo shardiyaa cala alkhufayn labada khuf korkooda la masxo iyo wamaa fii macnaahumaa qof wixii lamida oo lugahaba la geliyo maa yeli arrimahan soo socdaa loo shardiyaa kow waxaa la shardiyaa ayalbasahuma qofkan wax masxaya inuu khufaynkii xirto calaa dahaara daahirnimo korkeed oo marka waxaan waa lamasaxa lagu leeyahay lamasaxa adoo weyse qaba inaad geshatid wey kolka adoo weyse qaba aada geshatidna muddadaynu sheegnay ee niri ninkii socota ee musaafira waxaa weeye saddex maalmood iyo habeenadood ninkii gurigiisii jooga habeeniyo maalin wey muddadaa kolkii cagaha la geliya ka bilaaban mayso waxay ka bilaabanaysaa kolkii waysada jabto misaal sidee wey waxaa weeye duhurkii baad wayse qaadatay adoo wayse qabare labadii khuf baad xiratay waysada aada ku xiratay duhurkii baad ku tukatay casarkii baad ku tukatay maqribkii baad ku tukatay ceshihii baad ku tukatay intaba muddadii lagu qabtay kuguma jiraan goormay bilaabanaysaa yowma walayladii binisbati lilmuqiim ninka gurigiisii jooga haddii la yidhaah saddexdii maalmood samay bilaabani binisbati lilmusaafir waxay bilaabanaysaa tahaaradaad ku xiratay markay durto kadib habeenkii markaad seexatay markaasaa tahaaradii buurtay kolkaa fajarkii ay kuu bilaabanaysa saddexdii beri haddaad socoto ahayd ama habeen iyo maalinka haddaad gurigaagii joogtay waa bacda lubsihima haddaad xigata ka gadaal wa naqdu dahaara dahaaradaas ku xigatayna laakiin waxaan la ogolayn kolkaad lugaha gashanaysaba daahir maadan ahayn maadan weyse qabin lama rabo taas kolka ugu horeysa anyalbisahuma waa inuu xirto calaa dahaaratin daahirnimo korkeed inuu ku xirto wey liqowlihi hadalkii nabiga u daliila caleyhi nabiga korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo haatee lilmugiirati bni shucba mugiira bnu shucba saxaabi jaliila oo reer daa'ifo taqafi awey nebiguu la socday markaa nabiga markuu weyse qaatay ayuu isii nabiga u kaalmeeyoo kamaa ka sii kolkaa nabiga lugaha dhaqde markaasaa nabiga yii dahumaa hasiibin waxaa lugahayga ku jira fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn anigii iyagaba laba daahir ahayn markaa nabiga wuxuu rabaa inuu maso oo uusan lugihii dhaqin kulka waa laga celiyey ilana maxaa looga dhigay dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn liqowlii hadalkii nabiga u daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelya ate lilmugiirati bni shuuba saxaabigaa mugiira la yiraa ayaa nabiga wuxuu u yidhi lamaa goorti araada uu doonay mugiira an yansica inuu siibo mugiira khaadim buu ahaa khufay annabiy nabiga labadiisii khuf inuu siibo mugiira hadduu damcay calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ahaatee liyaqsil in markaa nabiga uu dhaqa rijlayhi labadiisa lugood fii wuduu'ihi hadduu weyse qaadanayay ay weysadiina lugaha maraysay baa nabiga yidhi dachumaa amarka waxaa la faraayo waxa weeye mugiira labada khufa dhaaf fa inii aniga nabiga adkhaltuhumaa labadaa khuf aan cagaha geliyey daahiratayn iyadoo caguhu daahir yihiin baanka anaa waysaqa baan geliyo idan dhaqi maaya kuma talagashisni inaan siiboon dhaqo ee waa masaxya banaanka ka mar taxuma labada khufa kaa fa inii aniga adkaltuhumaa labada khuf lugahan geliyey daahiratay iyagoo daahiri shardiikood waa ogaatayo qofka marka la xirina in la weyse qabow laba shardigii labaad wuxuu noqday an yakuuna labada khuf inay yihiin saatirayni laba qarisay limaxalilfardi intii la dhaqi jiray oo lugaha marka la dhaqa intee waajiba waarjilakum ilaa ina dhaqaa waajiba intii waa inay gaaraan ee eh, haddii aan qawliyada ka hooseeyaan kaafi maaha waxaa la rabaa inay qariyaan ilaa aan qawliyada inta ay ku jiraan oo dhudhunka soo gaaraan hadday soo gaarin qiimi male an yakuuna waa inay labadii khuf yihiin saatirayni laba qarisay bi maxalilfardi intii in la ay waajib ahayd ee aan ay ku jireen iyo lugihii ka hooseysay inay wada qariyaan hadday qarin waayaan kaafi maaho saddex waxaa weeye an yakuuna inay ahaadaan samiikayni laba ad adag laa tabdu ayan muuqanayn albishratu badankii min taxtimaa hoostooda waxaa la duldileeloo khafiifa oon duntoodaba isku dhownayn oo jirkii faydfaydan yahay lama rabo lama rabee waa inay samiikan yihiin waa sidii fuqahadii hore qabtay an waa inay yihiin samiikayni laba jurmilo aad adago ayn laa tabduu muuqanayn albishratu korkii ruuxa iyo badankii min taxtihima hoostooda inayan ka muuqanaynin afar allaa tasiida inayan ka badinin wey muddatu lmasxi inta la masxa cala alyawmi waleyla habeen iyo maalin shan salaadood habeen iyo maalin qofka gurigiisa jooga ee nagaadiga qaba walaa calaa halaathati ayaam maalmo saddexa korkoodna inayan ka badanin bilayaaliha maalmaha habeenadoodii lala qabo shan iyo toban salaadood taasna waa lilmusaafir qofkii socotaa daliilkeedii liqowli caliyin cali hadalkiisii baa u daliila radia allaahu eebba weyne raalli noqda canhu cali xaggiisa uu yihi cali jacala rasuulullah ele rasuulkii wuxuu yeelay halaathata ayaamin maalmayaal saddexa walayaaliyahunna habeenadoodii iyo lala qabo ayuu lilmusaafir qofkii socotada ahaa u yeelay masixi wa yowman wa layla habeen iyo maalin keliyata ayuu nabiga u yeelay lilmuqiim ninka gurigiisii joogay wey kolka xadiidka hore kanaa qayday shan allaa yansaxhumaa inuusan khufaynkii siibin wey bacda almasxi kolkuu masxas ku talagalay ka gadaan siibi mahaa oo wixii waxaad marna gashani marna siibi ma aha ee markaad daahir qaadatay dahaaro qaadatay iyagiina cagaha aada gelisay aadna ku talagashay inaad masaxda aadan dhaqin ilaa muddadii safarka ay kuu dhammaato saddex beriya ama habeenkiiyo maalinkii uu kuu dhammaado habeen iyo maalin midna siibi maysa haddaad siibto masixun baa kaa baabaay dembigana ma aadan gelinin waadan masxaynino waa dhaqaysa kulamaa aada siibto waa dhaqaysa kolka qodobkii shanaad wey anlaa yansicahumaa labadii qof waa inuusan siibin bacda almasxi hadduu masxi ka gadaal ee falow nasacahumaa hadduu siibo wajaba calayhi waxaa ku waajibay qofkii muslimka ahaa raslu rijleeyihii labadiisii lugood inuu wailaa hadduusan lugihii dhaqin geedihiina siibay batala wuduuhu waysadiisii waa buraysaa lix qodobka ugu dambeeyaa waxa wey kabnihii buu ku saabsan yahay khufaankii maahe wa ama almasxu masxid cala aljabiira kabma korkood la maso falaa yushtaradu lahu looma shardiyo taqadumu tahaara sidii masxulkhufaynkii looma shardiyo ninkan waa macduur nabanaa ku dhacay lugtuu ka jabay gacantuu ka jabay wejiguu ka jabay acmaaulwuduuca la yihaa xibnihii la dhaqi jiray oo wejiga iyo gacmaha iyo lugaha ka mid yihiin haddii uu ka jabo markaa in dahaaro iyo shardi maaha waxaweeye dhiigoo ku yaala oosan daahir ahayn baa takhtarka lugtii dhisaya jeese gelinaya ama gacantii gelinaya falaa yushtaradu looma shardiyo lahu jabiira mascideed taqadumu dahaara dahaaro horumarideed wala tawqiidna looma shardiyo oo sidii masixa alkhufayn aan saddex maalmood iyo habeen iyo maalin ku cadaynay ninkan waa jaban yahay miduu isbetelka ku jira laba saddex afaruu ku jira lugtii waa hagaagi weysay mar walba waa lagu celinaya in alle intuu jaban yahay ee dhaawac yahay masixii baa u muddo male wala tawqiitu waktigayna male kabmaha marka la masxayo bizamanin wakti laguma waktigaynin muxadadin la koobay wa inamaa wax kale maahe yushtaradu waxaa la shardiya lahu jabiirada kabnaha masxideedii an takuuna inay ahaato hayra zaa'idatin midan ka badnayn calaa maxali ljurxi nabarka intuu gaarsiisan yahay waa inuu kabnaha ku egyahay meeshu uu ku yaal nabarka ee jabtay baa la rabaa kabnahana inuu fuulo uusan dheeraad lahayn laakiin mararka qaarkood waxaa loo baahdaa si jirka isu qabsado in meesha jaban lagu qabto meelaan jabnayn taasi waa ku jirtaa macduur wey ilaa bimaa kii ogiya laabudda minhu aan laga maarmi karino lirabdi xirid ilaa meesha jaban xarigga qaban maayo ee waa in dhulka caafimaadka qaban la saaro la ysku duwow wa anlaa tunsac waa inaan la siibin min makaaniha meesheedii waa inaan laga siibin ee meesheeda unbay fuulaysa wa an laa yabra-a aljarxu jurxigiina waa inuusan caafimaadin ee intay meeshii dhaawac tahay masixii baa soconaya fain sakhadat hadday dhaxdaba jeesadiina ama jabiiradii xibinta fuushay yaa dhaxday masax ma lehe waa dhaqaysa aw bari aljurxu dhaawicii caafimaaday maba jirana meeshii waa la dhaqaya labadaa goorba batala almasxu masxidii la masxayay waa burtay jabiirada wawajaba alguslu dhaqid la dhaqaa waajib noqotay wy dembihaan laba arrimood oo muhim oo laisku baraarujiyey wy yajuusu lmasxu kow waxa cala alcimaama cimaamduubka korkiisa in la masxo bidaruurati bardin aw safarin qabow baa jira aan markaa cimaamadii madaxii laga furi karino dhaxantaa ku dilaysa ama socotaa too kabsadaada iyo yaa iriidi kugu ah. taasi waxa wey iyaduna waa la masaxayaa oo waxa wey markii la dhaqi lahaa ama madaxii la qoyn lahaa imaam adag fuusha kolka cimaamada korkeeda in la sidaado biyihii iyo masxii la mariyo sidaa la yidhahdaa iska banaan yajuusu waxaa banaan almasxu masxi cala alcimaama duubka korkiisii la masxo lidaruurati bardin qabowgii dhibkiisii darteedna loo masxo aw safarin lidaruurati safarin safarnimada dhibkeedii loo masxo liriwaayati muslimin muslim riwaayadiisa u daliila uu yihi ana nabiya nabiga calayhi nabiga korkii xasanaatu naxariis wasalaamu nabadgelye ahaatee tawada-a nabigiibaa weyse qaatay fii safarihi socotanimo gudaheed buu ku weyse qaatay oo famasaxa wuxuu masxay binaasiyatihi fooduu gaarsiiyey kolkuu fooda gaarsiiyeyna madaxa kulli hala masxa waataan idhi imaamaduu ka kaamil yeelay famasaxa wuxuu masxay binaasiyatihi foodiisa wacala alcimaama cimaamada korkeediina wuu masxay laakiin maca masxilcimaama cimaamada masxideeda ma maceed waxaa ahaaday masxu bacdi innaasi iyo fawda qaarkeed kamaa fi lxadiid sida ku sugan oo madaxoo dhan ba hadday cimaamad adag fuusho oo qallabsan inaad korka keliya ku kaaftoonto mace eh. asal inaad farta intaad madaxa hoosta ka gelisa cimaamada madaxii meel ka taabato wey adoo madaxii meel taabtay intii kale baad cimaamada korkeeda ka dhamaystiraysa laakiin maca masxi lcimaama imaamada masxideed maceediya lala qabo masxu bacdi naasiya fooda qaarkeed baa la masxaya kamaa fi lxadiid sidii xadiidka ku sugnaatay laba haddaba masaxa aynu ka soo hadalay oo ama khufeynkiiyo wixii macno qabaan la masxayo wixii lugaha la geliyo ama kabnihii iyo wixii korka korkiisa fuulay cadaa-ulwuduu ilaan bawda haddaad ka jabtoy kaban tahay shaqa kumale bawdo meesha waxaa la rabaa acdaau lwuduu meelihii laga weyse qaadanya ma dhabarka hadaad ka jaban tahay dhibaato male shaqa kuma leh ee kolka ama meelaha la masxaya ama kabnihii ragiya dumar fardi male laa farqa kala qaadid la kala qaaday ma jirto bayna arajuli ninkiyo walmaraati naagti fii baabi masxil khufayn labada khuf masxidooda baabkeeda gudaheeda lagu kala qaadi maayo ee rag iyo haweenba waa masxayaan waaljabaa kabnii haddii la masxayey iyo wakidaai raasi madaxa daboolkiisoo laga kaamil yeelayay kaalcimaamati duubkii wanaxwiha naxwi ilcimaama cimaamada wixii lamida oo famaa jaaza waxaa banaanay tanbihii labadu famaa jaaza wixii u banaanaaday lirajuli nin u banaanaaday jaaza waa u banaan yahay lilmar'ati qofka haweena calaa xaddin si korkeed buu ugu banaan yahay xadkaasoo sawaa siman almaadatu thaalitha maadadii saddexaad waxaa weeye fii kayfiyati lmasxi muddadeedii iyo waktigeedii iyo shuruudeedii intii waa ka hadalnay waxaa marka noo dhiman sida wax loo masaxa inaan barana sidee wey almaadatu thaalitha maadadii saddexaad fii kayfiyati lmasxi masxidda habkeeda gudaheediibuu u yahay kayfiyatu masxidda habkeeda waxaa wey cala alkhufayn laba khuf korkood la masxo hiyo kayfiyadii waxaa wey anyabulla inuu qooyo qofka wax masxaya yadayhi labadiisii gacmood ayuu qoynayaa uma ka gadaal ayuu yadacu dejinayaa baatina kafihi calaa cashiisa ayuu wuxuu dejinayaa alyusraa bidixe wuxuu dejinayaa taxta caqibi ilkhufi khufka iribtiisa hoosteeda wa kafilyubnaa gacanta midiga kafkeedana calaa atraafi asaabicihi farihiisa daraftooda korkeeduu saaraya uma ka gadaal ayuu yamuru socodsiinaya alyumnaa gacantii midige ilaa saaqihi buu u socodsiinaya walyusraa gacantii bidixa ilaa adraafi asaabicihi faraha ayuu u socodsiinaya labadii gacmood waa kuwa kan waaqoyanyi lugtiina waxaa ku jira khufka kolkaa gacanta bidixe calaacasheeda khufka ciribta taari gacanta midigana faraha taari gacantii midiga koraad u jiidiya dhudunka gacantii bidixana horiyo farahaad u jiidi labadaas meelaad kala saartay saasaad u kala soconsiisay waa taas sida loo masax in gacanta bidixi calaacasheeda ciribta la saaro khufka gacanta midigana faraha la saaro korka laga saaro faraha luga kolkaa tii midige kor iyo dhan kuu soo ji tii bidixi hore iyo faraha u ji haddaad iska dayso hoostaas oo gacantoo qoyin aad korkaan saa tiraahana waa dhici iyadana waa bannaanta kayfiyatu lmasxi waxaa weeye cala alkhufay labada khuf korkooda lama socohiya kayfiyadii ama abkii waxaya bulla inuu qooyo dayhi horta labadii gacmood buu qoynayaa uma markuu qooye ka gadaal yadacu wuxuu dejinayaa baatina kafihi kafkiisa calooshiisa alyusraa ee bidixe taxta caqibi lkhufi khufka ciribtiisa hoosteeda ayuu gacantii bidixe dejiyey wakaflyumnaa gacanta midiga calaasheedii calaa atraafi asaabicihi faraha geeskooda korkiisuu dejiyey uma ka gadaal yamuru waa mariyey alyumnaa gacantii midige ilaa saaqihi udhunkiya koru u waday wayusraa gacantii bidixe ilaa atraafi asaabicihi farihiisa fiidooda xaggooda ayuu u waday sidaa waa sidii loo masxi jiree fiicnay ee walow masaaxa hadduu masxo acla alkhufi qufka korkiisa duuna baatinihi uusan hoosba taabanin la ajza-w waa u gudaysay oo intuu gacantii qoyuu korka ka yidhi iyaga nabadiyo canow daliilkeedii liqowli caliyin cali hadalkiisii baa u daliila radia allaahu ilaa raalli ha noqda canhu cali xaggiisa low kaana diin hadduu diin yahay wuusan ahayn biraayi caqli diinku caqligana qiimigiisii waxaa weye in diinka lagu fahmo laakiin inaad diintii iyo caqligii isgarab dhigto oo markii masaladii lagu sheega tan caqliga ma gelaysa aad tiraahid marka caqligaagi baad waayeel ka dhigtay diintii daba socod baad ka dhigtay waad khaldantay diintan waa waxyii mina samaayi ka yimin ilaahay weynaaye waaxidkaa baa soo dejiyey rasuulkiisii buuna usoo dhiibay inaad iyadii fahamtoo ku socotaa lagaa rabaa laakiin caqliga tan ma gelaysa haddaad tiraahid xaqlaani kolka xawlgaagaa kuu diina markaasuu cali leeyahay ma kor iyo hoos meesha marka la dhiga yaa ku fiicnay haddii diin caqli yahay laakiin waxaa la yidhi korka hala masxo law kaana diinu diinka hadduu yahay bira'yi caqli lakaana wuxuu ahaan lahaa asfalu lkufi kufka hoostiisa baa awlaa ku xaq badnaan lahaa bilmasxi masxi min aclaahu aclal kufi kufka korkiisa wa ama almasxu masxid cala aljabaa'ir kabnayaal korkood la masxo fa inahu ninka jaban yabullu yadahu gacantuusii buu goynaya wayamsax wuxuu marinayaa haw kulfo kale male fawqa aljabiira kabnaha korkiisa ayuu gacantiisii oo qoyan marinayaa kullihaa jabiirada dhammaanteed maratan waaxida weji hadday ka fuusho gacan hadday ka fuusho dhug hadday ka fuusho faruhu goynaya kolka kabnaha inta jeesada fuushoo dhan yuu sidaa leeyahay iyada saasayba ku dhan tahay wa ama almasxu masxid cala aljabaa'ib kabnayaal korkooda la masxo fa inahu qofka jaban yabullu yadahu gacantiisii buu goynaya wayamsax wuxuu marinaya fawqa aljabiira kabnaha korkiisa kulliha jabiira dhammaanteed maratan waaxida kol keliyatuna marinayo alfaslu asaabicu fasalkii toddobaad fii xukmi alxaydi waannifaas iyaduna aa masaa'il muhimow dadkay masaa'ilkan taabanayeen goobjoog maaha baabilcaanta besa la baro maxaa jira xayd iyo nifaas wax ninka imaana maaha haddana maca daalik annagaa u maqalo u dhagaysanayna haweenkii gurigaynugu sugaayin ama waa kuwiina dhalay ama waa kuwii noo dhaxay ama waa kuwii nala dhashay ama waa kuwaanba dhalay in la gaarsiiye lagaa maarmo haddaan si kale loo gaarsayn karin cajalkan hala qaado alxaydu maadadii hore waxaa wey fi tacriifihaa xaydkii iyo nifaaskii oo la tilmaamo horta si loo ogaada wuxuu yahay bal xaydka horreeya tilmaantiisii dhegayso si waxaa xayd la yihaah aad u baratid oo dhig iyo dhacanki yimaadaba adaadan xayd u moodin ka xayd la yihaah dhegayso alxaydu alxaydu xayd damu horta waa dhiig markuu dhiigaha yurkiihi waxaa soo raariciyoo keena alraximu ilmagaleenka inuu meel kaloo jirkaa ka yimaadaa lama rada meeshay ilmaha geli jireen inuu ka yimaado wey goor walbana ma yimaadee wuxuu yimaadaa oos bilowda idaa balagat ilmara gabadh markii qaangaarta inta yartee sakiirtahay ka iman maayo kolka calaamada lagu aqoonsado haweenka qaangaaridooda ayuuba ka mid yahay oo hadday gabadhii dhiig keento iyadoo sagaal jira ama toban jira waa dhiiggan aafa kale lama leh waxaa leeyahay dhiiga kani waxaa wey xeedii haweenka halxaydu xaydkii damun waa dhiig yurkiihi waxaa dhiigaas keena alraximu ilma galeenka keena oo soo tuufa idaa balaqat ilmar'atu gabadhu markay qaangaarto markaas haddana ay u bilowdayna ya'taaduha gabadhii buu ka caada yeelanayaayo waa kusoo noqnoqonaya fii awqaatin waqtiyaal gudahood macluumatin la yaqaan oo mar hadduu bilowday gabadhii qaangaartay bil walba waa imanayaa yactaaduha inuu yimaaduu ka caado yeelanayaa fii awqaatin wakhtiyaal gudahood buu imanayaa awqaadasoo macluumaatin la yaqaan muxuu imanayaana oo xaylku muxuu yahay oo raggaba xaylka ma yimaad haweenka muxuu uga yimaad xikmada waxa wey lixikmati tarbiyati lwaladi ilmaha barbaarintiisa xikmadeedii ilaan raggu ma ilmaha markuu ragga dhalaayo isagoo xoogaa dhaxanu ka yimaad ee wixii marna calool ku qaada marna dhabar ku sida ee nuujinaya marka ilaah qudradii in dhiiggan maslaxada ilmaha uu yahay caloosha intuu ku jiro haaliban sida badan qofkii hadday ilmo u guntamaan dhiig damba ka imaan ma waa lagu xabisay dhiiggii ilmihii buu raashin iyo masruufu noqdo gudaha ku cunay waa dhashay marka markay naagtii dhashay caanu isu bedelay haddana dhiigi caanaa ka imaana markay markaa naagtu uur leedahay ama ilma nuujinayso sida badan caada ka imaan mayso in ilmaha lagu dhaqaalayna goorma imanaysa gooran uurna ilmo ayn ku sidin dhabarna ayaan ku sidin ayaa caado imanaysa kolkay horweynta uurna ayn lahayn ilmana dhabarka ku sidin goortaas u imanaya kolka wax ilmaha loogu daneeyay inuu yahay oo arkaysa lixikmati tarbiyati lwaladi ilmaha barbaarintiisa barbaarintaas murtideeda darteed ayuu uga imaanaya kolkaad ogaatay waa la tilmaamay ayaa waxaa kuu dhiman muddadiisii in lagu sheego muddadiisii waxna soo quraan iyo xadiid oo intaasuu naagta dhiigga haynaya lama hayo laakiin culammadu raximahumullah raadqaad bay ku sameeyeen waa la raad qaaday waxaa la ogaaday iyadoo habeen iyo maalin keliyatuu qofkii ka yimaada waa la arkay isagoo shan iyo toban maalmood uu ka yimaadana waa la arkay in lix iyo toddoba u yimaadaana waa qaalibkiisii wey idan alistiqraa watatabuc baa la yihaa kolka caafimaadka iyo jawiga lagu nool yahay iyo cuntada la cuno ayuu intaba hoos imanaya badnaanta uu badan yahay kamida wey qofka hadduu caafimaad qabo cuntana ka dhargo jawi fiicanna ku nool yahay waa badanaya geed haddii laakiin qofku dalleensan yahay cuntadaa ku yar caafimaadkaa ku yar waa waayeelay inuu yaraadaan laga yaabo idan waa wax dhaqanka raacsan wey wa aqaluhu aqalulxayd xayd intay naagi qabto aqalu muddatii wey muddada naagta dhiigga uu ka imanayo waxaa ugu yaraan badan yowmun maalin iyo walaylatun habeen la daray afar iyo labaatan sax buu ka soconaya dabadeedna waa go-aya wa akharuhu akharu muddati lxayd inta xayd naag u hayo muddada ugu tiro badanna khamsata cashara yawman bilbarkeedu lix iyo toban toddobiyo toban duuba maxaa la yeelay xaydkii ma ahaan leenahay istixaadu noqday iyadana xukunkeedii waa imanaya wa akharuhu akharu muddati lxayd xaydka muddadiisa tan ugu waghaalibuhu haalibu muddati alcayd xaydka intuu qofka haya sida badan waxaa weeye sitatu ayaamin aw sabcatu ayaam waxaad garatay bishii marka duhurkiina waa la sheegi doonaa kolkaa bil arkaba waxaa iskula jira xayd iyo duhur oo qofkii uu yowm waleyla xaydka hayay sagaal iyo labaatan beri bay daahir ahaanaysa qofkii lix beri toddoba beri u hayay afar shan iyo toban qofkii waayey shan iyo toban bay daahir noqonaysa idan bila arkaba waxaa isla gelaya xaydun waa tuhurun bila arkaba xayd iyo duhur baa isla gelay kolka duhurkii dhegeyso waa aqalu duhri daahirnimo ay qofku daahiraato waxaa ugu yaraan badan ay ayaamuhu ayaamu duhri waxaa ugu yaraan badan halaathata cashara yowman aw khamsata cashara yowman baa ugu yar intay daahir bishii maxaa ka dhiman shan iyo toban kale soddon amaba sagaal iyo labaatan bay bishii noqonaysa afar iyo toban idan inay bishii intay caado qabtay oo shan iyo tobanka inteedii kale daahir noqoto intaasaa daahirnima ugu yaraan badan wa aqalu duhri daahirnima waxaa ugu yaraan badan hay ayaamuhu ayaamu duhri daahirnimada maalmaheeda talaatata cashara yowman saddex iyo toban maalmood aw khamsata cashara yowman wa akharu duhri intee qofku daahir noqon karta laa xadda lahu muddo male haddaan qofkii dhiigba lagu arkin maxaa la falaay gasba uusan ka soo dhigin waa la arkay kolkaa laga yaabo qofkasi kale inay shaqnadhadii waa qabanaysa dhabarkii baa xanuunaya indhihii baa gudguudanaya iyadoo dhan baa juuxjuux iyo fahmadarray dareemaysaa laakiin wax ka imaanayaa ma sidaas markay noqoto weligeed waa iska daahir hadday is ogaato sidaas ku huraysatoo lagu ogaado waxaan indhahan guudanaa iyo qandhadan iyo faamadaradaan dhabar xanuunkan iyo minjasuuxa iyo xagal daacaysi iyo inuu dhiya haddii la ogaado intay xanuunkaa dareemaysaailaga balweerkaadi laakiin meeshii mar hadda wax dhigoo imaanaaba jirin walaa xadda liakharihi wa akharu tuhri daahirnimada inteeda badan laa xadda lahu hadhowba iska dhaafi doontaaba kolkay afartan iyo shan ilaa konton gaarto maba u imaanayo weliga daahir imaanay idan xad male wa haalibuhu haalibu tuhri halaahatun wacishruuna toddobuu hayey aw arbacatun wacishruuna lix buu hayey kolka waataan idhi bilaa arkaba duhri iyo waxa isla gelaayo xayd wa haalibuhu duhurka siduu u badan yahay waa siday naaguhu u badan yihiine halaahatun waannisaau nagaha fiihi fi lxayd xayd marka laga hadlayo haweenka salaatun saddex qaybood bay haweenkii noqdeen mubtadi'atun naag xaylka bilowdo waa gabar yaray hadday qaangaartay hadduu ku bilowday wa mu'taada iyo naagu ku dhici jiray oo u aada lahayd iyo wa mustaxaaba naag dhiig dareero ku dhaco dhabar aan waxeedaba caado ahayn mada laa shan iyo toban walaa lix iyo toban walaa toddobiyo toban ba iska soconaya qof midaalkaaba xukun bay leedahay xukunkii baad dhegeysan doontaa wanisaau haweenkii fihi fi lxayli halaatun waa saddex mubtadi'atun mid bilaabatay wa muctaadatun mid ucaada lahay wa mustaxaadatun mid dhabar furantay xoogaa taqriira meeshaas uu calaamada shiikha ku sameeyey buu inku daray sharaxa yasiidu bacdu ahli lcilmi ahlucilmi qaarkood intaa wuxuu ku daray min fuqahaai ilmaalikiya maalikiyada fuqahadeedii iyo washaaficiya duuna alxanaabila waalxanafiya kuma jiraan saddex bay niri raabica qayb afraadaha haweenka kamida waayo alxamilu naagta urkala wey wa xukmuha naagta urkala xukumkeeda annaha ka kayri ilxaamil unbay lamid tahay in lam yatagayar caadatu haddayan doorsoomin fain takayarat hadday doorsoonto qaala ibnu qaasim ibnulqaasim wuxuu yihi tamkutu lilxaydi bay u lagaanaysaa bacda halaathati ashhur saddex bilood hadday dhaafto kadib khamsata cashara yowman bay joogaysaa wa bacda sitati ashhurna cala alxamli laga jooga lix bilood tamkutu cishruuna yowman labaatan maalmood bay joogaysaa watamkutu fii aakhiri alxamli uurka gadaalkiisa danbay bilihii weynaadeen thalaathiina yowman joogaysaa bixujati ana dama alxayd xaydka dhiiggiisa yaksuru waa badanaya kulamaa kabura alxamlu uurka markuu weynaado wa ama alxanaabilatu waalaxnaafu labadaa qolo fuqahadoodu falaa yacuduuna dama dhiig tirin maayaan filxamli yimid xaydan naag uur la dhiig ka yimid u garan maayaan xayd isagaa iska yimid bay leeyihin wamaa inamaa huwa damu cilah wa fasaad jiriya qaabdarru u yimido falaa xukma lahu xukum male laakiin hadday shinkeediiya dhammaaday kolkii ay umushii iyo fooshii timid baa dhiig yimid kaasi nifaaskuu ku jira xayd ma aha allaahumma ilaa maakii maahaane kaana ahaaday qabla alwilaada dhalmaday qofku dhalayso ka hor ayuu biyawmin aw yawmayni aw talaata ka yimid fa inahu damu nifaasin dhalmaduu ku tirsan yahay xayd warkii ma jiro xukmu xukmu dami nifaas kolkaas saddexdii uu sheegay taasaa lagu daray oo xaamiladaa walikullin mid la naagtii bilaabatay iyo naagtii ucaada lahayd iyo mustaxaadadii walikullin mid la arkaba xukmun buu leeyay xukunkii dhegaysa marka ama almubtadiya qofkii bilaabanaysay wahiyo alatii tii wey taradama dhiig xayd aragtay liawali mara say u dhalatay hadday aragtay wa xukmuhaa taas xukunkeedii waa fudud yahay annahaa iyadii idaa ra'at idama mar alle markay tafaheeda dhiig ku aragto ayay tarakati salaa salaada ka tegaysaa wasawma ayay ka tegaysaa haddii la qabana dadka guursigeeda carabtu taqaan walwada loo galmoon maayo sidaasay ahaanaysa loo tegi maayo soomi mayso tukani mayso ilaa inte waintadarad waxay koranaysaa aduhura daahirnimo oo ama meesha angegi doonta ama dhacaan cad baa ka iman doono waxaa lagu garto waa iman doonaa waintadaraati duhura daahirnimadii bay sugtaa fa idaa ra-athu hadday dhiiggii aragto bacda yawmin walayla habeen iyo yay duhrigii fa idaa ra-adu hadday duhurkii aragtay oo meeshii ba angegtay ama dhacan cad baa ka yimid bacda yawmin waleyla habeen iyo maalinka gadaal aw agtara in ka badan habeen iyo maalin ilaa khamsata cashara toban iyo shan beri yowman intaa marka ay maraysay xayd hayay ay daahirnimadii aragtay hadduu joogso waayo maxaa la falay shan iyo tobankii u dhaaf wain istamara dhiiggii hadduu daa'imo wain istamara hadduu daa'ima macaha gabadhii mubtadicadeeda dhiigga haddii ugu horreysay la jirideeda adam dhiiggii hadduu daa'imo bacda khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood kadib uu sii socday uctudira waxaa markaa loo tixgelinayaa mustaxaada inay tahay dhabar furan ama dhiig dareero bacda daalika shan iyo toban kadibba hadduu socday oo xukmuhaa iyada xukunkeeda waa iman doonaa xukmulmustaxaada tii dhiig dareerowday xukunkeedii bay la qaadatay mararka qaarkood waxaa dhaca muddadii uu haynayay ayuu dhexdeedii go-ayaa marna su-aalahaas ha yimaada saddex beri buu hayay beri iyo labuu maqnaa afar haddana soo noqday see la yeelay sida la yeelaya qofkaan cibaada loo abuuray mar alle markay weydiintay qabaysay tukanaysa mar alle markuu soo noqdana waa sugaysa wain taqataca hadduu gogo-o damuha dhiigeedii baa gogo-ay khilaala khamsata cashara yowm shan iyo tobankii maalmood gudaheeduu gogo-ay oo fa kaanad waxay noqotay qofkii haweenahay taraahu dhiiggee bay ujeedaysa yowman maalin aw yowmayn laba maalmood buu ka soconaya haddana wayanqati waa go-aya misla daalika maalin labuu maqnaanaya fa inahaa iyadi takhtasilu waa qabaysani wa tusalli waa tukani goorma kulamaa ra'at iduhra baxayrnimo hadday aragto ama dhacankii xataa ka yimaad ama meeshii angegto intay qabaystay tukanaysaa hadhow kolkay maanta iyo berri tukatayba saa danbuu yimid waa taqcud waa fariisani oo cibaadadii ay ka joogsani kulamaa ra-at idama hadday dhiigka aragto waxaasna waa muddadaynu usheegnay gudaheedii amaa muddadaynu sheegnay hadduu dhaafo shan iyo toban dhaafo waa waa iman doona taasi waa tii dhiigga ugu horreysay waa malmuctaadatu tii dhiigga imaatinkiisi u caada lahayd wahyo muctaada waxaa la yidhaha ay u lahaa iyada ayaamun maalmo macluumaatun la yaqaano ay taxiduhaa dhiigto mina shahri bisha xaggeeda awalkeeda aakhirkeeda awsadkeeda miday noqotaba ayaama ay taqaanbu u yimaada fa xukmuuhaa taas xukunkeedii waxaa wey annahaa iyadii tatruku salaa salaadii bay ka tegi wasawma bay ka tegi walwad loo galmoon maayo ayaama caadatiha caadadeeda maalmaheeda ay taqaan kolka markii maalmahay taqaanay waa dhammaadeen yowm waleyla isku taqiinay saddex beri afar beri shan beri lix beri shan iyo toban beri muddaday taqaanay baa dhammaatay waa qabaysatay kadib bay milil aragtay waxaa milil oo dhareer oo ama guduud iyo xadiin isku jira ama madow iyo isku jira milil waxaa si dheg loo jalqin maayo xoogaa biyay raacinaysa cibaadadayna wadanaysa waxaas waa assufratu waalkudratu baa magaceeda la yihaa umu salama ima doontoole hadduu nabiga noolaa kudradiiyo sufrada umaanan ictibaari jirin dhiig wax meelaha isaga laalaabtay oo iska yimid wey ictibaarkaasi male ee wa in ra-ad hadday aragta sufra dhiig casaanaho u eg asfar faantadaa la yidhi kolka waa xasaan waxay aragtay isagoo xoogaa guduud guduuda aw dira waa milil madow bay aragtay bacda caadatiha caadadeedii muddaday ku taqiinay waa dhammaatay shan beri lix beri bay sugaysay waa angagtay meeshii ama dhaqankii cadaabaa yimid waa qabaysatay cibaadadii howlaheedii bay bilowday waxaana la arkay dheg loo dhigi maayo wa ra-ad hadday aragto subratan cascasaan aw kudratan madmadow bacda caadatiha caadadeedii ka gadaal bay caddaan iyo madow aragtay dhareeroon macno lahayn laa taltafitu milicsan mayso ilayha kudradii iyo sufradii milicsan mayso daliilkeedii waa ka liqowli ummi caiya ummi caiya hadalkeedii baa u daliila radia allaahu canha ummu caiya ee baraalliha ka noqda ay tiri kunna haddaan haweenka asxaabtanahay waxaan ahaan jirnay laa nuxidu maba aanan xisaabi jirino asufrata guduudka aw ilkudrata madowga bacda duhri daahirnima ka gadaal yimid shay-an waxba kuma aanu tirin jirin kolka muddadii ay waxqabi jirtay lixdeedii beri gudaheeda hadday sufriya kudra aragta maxaa la fala haydii buu ka mid yahay waa isagii oo marna quwo ku imaanaya marna daciifnima ku imaanaya kaas ee midka aan la tixi gelinayn waa markay muddadii dhammaatay kadib dhararkii iyo dhacaankii yimaado amaa idaa ra-ad hadday aragta daalika kudradii iyo sufradii waxay aragtay athnaa'a alcaada caadada dhexdhexaadeedii bay aragtay bi-an takhallala waa inay dhexgasho ayaama caadatiha caadadeeda maalmaheedii a waxaa dhexgalay sufratun gudguduud aw kudratun madmadow fa inahaa iyo kudradii min xaydatiha xeelkeedii bay ka mid yihiino falaa takhtasil qabaysan mayso lahaa sufrada darteed walaa tusalli tukanna mayso walaa tasuumu soomina mayso ra'yi kaluu shiikha ku daray sharaxa yar yaraa bacdu ahayd cilmi wuxuu arkaya ana man tajaawaza dam naagta dhiiggeeda u dhaafay ayaama caadatiha maalmahay caadada qabi jirtay lix beri toddoba beri bay awal arki jirtay oo dhammaan jiray intii dhaafay faistadharad fii halaathati ayaam saddex maalmooda dheeraada ay ku dari huma iktasalad kolkaasay qabaysani wasallad waa tukani maa lam tatajaawaz khamsata cashara yowman haddayan gudbin fa inahaa hadday shan iyo tobanba dhaafto tucaddu mustaxada lagu tirinayaayo falaa tastatir waxba isdaahirin mayse bal tusalli bal takhtasilu waa qabaysani wa tusallii waana tukani kalmustaxaada sii dhabar furantay dhiig bay lamid noqotay wa bacduhum ahlu cilmiga qaarkood yaraa waxay la tahay anamaa zaada wixii ka batay cala alcaada caadadii la yaqaanay laa tatruku salaa salaad naagta uga tegi mayso liajlihi kaas ilaa idaa takarar inuu noqnoqdo ma ogiye maratayni aw halaathan laba iyo saddex oo markaa fatantaqilu caadatuha caadadeedii waxay u guurtay ilayhi midkaan dambay aragtay xiina wahuwa sheekha fa fikradan wuxuuje ra'yun daahirun qawiyun caqli fiican weeye buu leey qaybtii saddexaad ee noo hartay waa tana wa ama almustaxaada dhiig dareerihii waayo mustaxaada waxaa la yihaa man naag laa yanqadicu usan bago-ayn anaa xaggeeda jareeyaanu dam dhiigga dareerkiisii ma go-ayo wa xukmuha taas xukunkeedii waxaa wey annahaa iyada idaa kaanad hadday ahaato qabla an tustaxaad intii aan xaydkan dhabar furanka intuusan ku dhicin ayay waxay ahayd muctaadatan qof caado laho markuu u yimaadiyo muddaduu haynayo ayay taqiinay wa carafad waxaa kalooy taqiinay ayaama caadatiha xaadeeda maalmaheedii lix toddobay taqiinay fa inahaa taas taqcud waxay cibaadadii ka fariisan cani salaa tukanaysay ayaama caadatiha caadadeeda qadarkii ay ahaan jirtay min kulli shahrin bilaa arkaba wa bacda inqidaa'iha maalmihii asalay qabi jirtay hadday go-aan takhtasil waa qabaysani waa tusalli waa tukani wa tasuumu waa soomi waa tuuta ninkeeda waa u galmoona ee wa in kaanad hadday tahay laa caadata lahaa hada ma ayan lahaan jirin dhabarkii umaa furmay aw kaanat lahaa caada cado waa lahaan jirta oo mudduu haan jiray laakiin wanasiyad waxay halmaantay zamanaha goortuu u iman jiray ayay iska ilowday aw cadadaha maalmuu haan jiray tiradoodii ayay ilowday fa innahaa naagtaas ilowday intamayasa damu dhiigga hadduu kala socmo ka imanayo min bacdihi qaarkiis oo fa kaana dhiiggii wuxuu noqday yajri waa imaanaa maratan kol aswad isagoo madow wa maratan kolna axmar isagoo guduudan fa inahaa naagtaas tajlis waxay cibaadadii ka fadhiisanaysaa ayaa malaswad dhiigga guduudan maalmaha uu ka socdo amaa dhiigga guduud dhiigga madow maalmuhu ka socdo amaa dhiigga guduudan waa ku cibaadaysanaysa fa inahaa naagtaa dhiigga madow maalmihiisa ayay fadhiisan kolkuu ka madow dhammaado hoosgudud isu bedelo wa takhtasil waa qabaysan wa tusalli waanay tukan bacda inqidaa'ihi inqidaa'i aswad dhiig madoobihii hadduu ka dhammaaday ka gadaalay tukani maa lam yatajaawas hadduusan gudbin khamsata cashara yowman hadduusan gudbin marka noocunbuuba ku socdaayo tamyiizba male ama guduud buu ku socdaa ama madow buu ku socdaa wain lam yatamayaz hadduusan ba kala bixin damuhaa dhiigeeda laa bisawaadin madow walaa bikayrihi kayri sawaad fa inahaa naagtaasi tajilis waxay fadhiisani min kulli shahrin bil la arkaba waxay fadhiisani aklaba alxayd xayd muddadiisii khaalibka ahay oo lix iyo toddobaa wahwa uma ka gadaal markay lix ama toddoba dhammaato ayay takhtasil qabaysani oo watusalli ay tukanaysa waalmustaxaadatu naagtii dhabar furanka uu ku dhacay dhiig dareeraha ayaama istixaadatiha shubanka maalmihiisii tatawada waa weyse qaadani likulli salaa salaad la arka kulligeed ayuu weyse qaadani meeshii ma joogsanaysa see yeeli suuf iyo karin iyo intay qaada maro yay meeshii nab ku siini kolkaasay watusallii tukanaysa walow kaana damu dhiiggii haba noqdo yasubu mid shumaaya saban shubitaan walaa tuuta kol hadday saas wuxu shumayso la wadin maayo ilaa lidaruura ninkii oo naaq qabin adkaysanna waayey maahaane wa adilatu maa sabaqa istixaadada adiladeedii fii axkaami lmustaxaada dhiig dareerowday xukunkeeda gudihiisa alaxaadiidu taaliya axaadiistan soo socoto wey kow xadiidu ummi salama annahaa ummu salama istaftad waxay jawaab weydiisay rasuulallah alla rasuulka sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye fi imra'atin naag arrinkeed bay nabiga jawaab weydiisay tuhraaq la shubay addamu dhiig naag dhiig shubaysa ayay weydiisay faqaal nabiga wuxuu yidhi litandur ha fiiriso ciddata halayaali habeeno tiradood iyo walayaami maalmo allatii habeenadiiyo maalmaha ay kaanad naagtaan ahaan jirtay taxiiduhunna mid dhiiga ka yimaad mina shahri bishi qabla an yusiibaha intuusan ku dhicin aladii cudurkan dhabar furanka asaabahaa ku dhacay maalmihii bay fiirini faltatruki salaa salaadii waxay ka tegi qadra daalik maalmahay awal qabi jirtay in la-eg mina shahri bishii fa idaa khalafat hadday dhammaato daalika muddadii ay qabi jirtay faltakhtasil ha qabaysato huma ka gada litastadfir meeshii ha qataarto ha cubto bithawbin maray ku cubi huma ka gada litusalli ha tukato fa fii hada alxadiid xadiidkaasaan hadda akrinay shaahidun wuxuu u markhaati yahay lilmustaxaada qofka dhiig dareerowde daati alcaada aadan macruufa lahayn laba xadiidu faatimata binti abi xubayshin annahaa faatima binti abi xubaysba kaanad ahaatay tustaxaad waa la dhiig dareeriyo shubanaa ku dhacay faqaala laha nabiy wuxuu nabiga u yihi sala allahu calayhi wasalama idaa kaana damulxayd dhiigga xaydka kaa imaanaya hadduu ahaado fa inahu aasuwaad waa madow yahay kaa guduudkiisii madow baa ku jira yucraf waa la garanaya ee faidaa kaana kadalika waxaa kaa imanaya dhiig madow hadduu yahay fa amsiki cani salaa salaada shibka dhe faidaa kaana alaakharu hadduusan madoobayne guudan yahay dheg ha u dhigin fatawadaii wayse qaada bacda alikhtisaal haddaad qabaysata ka kadaa wasallii tuku fa inamaa huwa cirqun xidid buqay wey wa fii haadaa xadiidkan dambana shaahidun baa ku jira ligayri ilmuctaad qofkaan u caada lahayn aw limaa nasiyad naagtii ilowday caadataha caadeedii ilowday oo wa kaana damuha usa dhiigeedii noqday mutamayiz mid kala soocmaya saddex xadiidu xaminata bni jacshi xaminata binti jacshi xadiidkeedii qaarad waxay tihi kuntu anigoo xaminaa waxaa noqday ustaxaab waa li dhiig dareeriyey xaylatan kasiira dhiig fara badan ayaa iga yimid shadiidatan tiro badan faataytu nabiya ayaanu imid sala allahu calayhi wasalama astaftihi anigoo dhiiggan badana iga imaana jawaabtiisii weydiina faqaala wuxuu yidhi inamaa hiya rakdatun laad wey waa haraati min ashaydaan shaydaan baa ilmo galeenka ka haraatiyey ee fataxayidi sidii waxayd qaba iska dhig sitata ayaam lix maalmood aw sabcata ayaam toddoba beri wax dhiig qaba iska dhig markay dhammaatana isagoo soconaya tuma ikhtasilii qabayso faida istaqaad goortii aad aragtid fasalli tuko arbaca afar tuka wey markaad isdahirisid arbaca waa ishriin ilaan lix beri baa la yska dhigay wax dhiiqaba faida istanqaad markaad isdahirisid fasalli waxaa tukani isagoo iska soconaya arbacatan wa cishriina yowman aw halaahatan wa cishriina yowman yaa tukani ayaa yujiuka kaa gudaayo wey wakadaalika sidaas fafcalii same kulla shahrin bilaa arkaba kamaa taxiidu nisaa siday naagaha u dhiigaan toddoba beri ama lix beri u kaadi inta kalena tuka cibaadayso wa fii hada alxadiid xadiidkaas gudihiisa waxaa ku sugan shaahidun marag fur liman naag baa loo marag furay laa caadata lahaa aan caado ilaa caadata laha hado hore ma taqaan walaa tamyiis waxay kala soocaysana aan la arkin xadiidkaasaa lagu dhaqayaa iyaduna wallaahu aclam